kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal idiinkiinba meel weliba aad joogtaan isi walbaadinoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka kayanan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaaql wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikdu waxaa ku aaseysan tahay afar tobanka bisha disembar sannada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo digni u dirtay mareykanka waxayna kaga digtay arrimaha ku aadan dhaqdhaqaaqyada milatari uu ka sameynayo dhanka badda bariga dhexe waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan wariyaasha lagu dilay caalamka oo warbixin laga soo saaray xilli gaza oo falastiin ka tirsan wariyaal badan lagu dilay xilli ay kasoo warramayeen dagaalada ka socda waxaan kaloo soo qaadan doonaa eh, dhegeystayaal madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo sheegay in uusan joojin doonin duulaanka ukrein inta ruushka uu ka gaarayo hadafka uu dagaalka ka leeyahay qodobadaasi iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n jacaylkaani dhaawacay jacaylkaani dhaalan roogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkaani dhaalan roogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdebal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan dheeraanayaa malmal baan dhitaysandheedhoofdhoofdhoofdhoofdhoofdhoof nooli kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo

amba dhiigu kama fulo dambal wada habeerku oo sidan dhaxal u yeeshu ay dexdegay dhaqsa waanu soo noqon soo noqon dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dharanti dallaalimo dhaqaaqa toobiyaqaad dhulku taako taako dharanti dallaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay soo dhaweeye balaiga ku dhowro waa ku dhiba ilaahay soo dhaweeye gaadidkana midaan dhicin dheehliayni siira dhaqsa meel walbowtaga dheeliyayni siiraac dhaqsa meel walbowtaga dhoof dhoof dhoobnoole kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo kulantee hadhantaalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo dhaafindhuxiyo wadnaha galay jacayl aan dhammaanayn jacaylaani daafayn buuxiyo wadnaha galay jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhibaya heystii dhoof caashaq eed maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta maxamed axmed kuluuc iyo xaliimo khaliif magool eerada heystan waxaa iskale abwaan maxamed cali kaariye muusigana waxaa le xasan gareyd waa heysii la qabtay kun sagaal daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka uu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn ulmadu ka dibiye cawiya subahu qeybaha hore barnamijka kulanka ayaan guda garana dhegeystayaal aynu ku bilaabnaye soomaaliya waxaa markaa lagu dhawaaqay xalay gebi ahaanba in laga cafiyey lacago balaayiin dollar oo caalamka iyo hay-ado kala duwan ay ku lahaayeen lacagaha soomaaliya laga cafiyey waxaa ku lahaa dalal badan oo ka mida ah kuwa caalamka naadiyada ama naadiga loo yaqaano baris calaab iyo sidoo kale ururo kale oo kamid yahay bankiga horumarinta afrika iyo dalal kale oo kamid ah caalamka lacagta oo ku dhoweed shan bilyan oo dolarka mareykanka ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay sida ay ku dhawaaqeen hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo banka adduunka wol bank in soomaaliya gabi ahaanba lacagtii lagu lahaa laga cafiyey inkastoo ay brosees dheer soo martay oo waqti dheerna ay qaadatay sanado badan ay soo jiitamaysay ugu dambeynse waxaa lagu dhawaaqay in soomaaliya haatan waxay ka bilowda ay tahay qaran aan qaamaysneyn oo xor ka ah deymihii lagu lahaa haddaba sidee ayay u arkaan shacabka muqdisho go'aankii soomaaliya looga cafiyey deynta wariyaheena farxaan maxamed xuseen ayaa warbixintan ku eegay dowladda soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday in laga cafiyey guud ahaan deymihii lagu lahaa soomaaliya bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ayaa iyagana xalay ku dhawaaqay in guud ahaanba soomaaliya laga cafiyey lacagihii lagu lahaa deen cafinta soomaaliya ayaa soo jiitimaysay muddo sannado ah waxaana arrintaasi caqabad ay ku ahayd horumarka soomaaliya madaxda dawladda iyo madaxdii hore ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay diincafinta waxayna sheegeen in tallaabo weyn hore loo qaaday shacabka magaalada muqdisho ayaan mikrofoon kala dhex qaadnay si aan waxa ugu weyddiinno sida ay u arkaan in soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa waxa ay sheegeen in horumar weyn la gaaray isla markaana dawladdu waxay ugu baaqeen in aysan deen kala soo qaadan islamarkaana ay dadka u abuurto shaqo abuur si loo gaaro horumar iyo sidoo kale barwaaqo sida ay hadalka u dhigeen waa kuwan qaar ka mida ah shacabka muqdisho la hadlay deymanka horta soomaaliya lagu lahaa waxaan u arkaa deymantaas cidda qaadatay cidda wax loogu waxaas waxba kama aragtay deyntana haddii waa la cabdiyay deynta meesha lagu qaatay iyo cidda muhiimadda waa in la arkaa laakiin deynta cifdi soomaali aysa aragnayna waa in la cafiyey soomaalidana deynta maaragta nin kasta waxaa waaye cidda laga cafiyey iyo cidda cafisoo layaabinaya laakiin haddii baarlamaanka madaxda ugeyn deynaa la cafiyey annagana ma arkin sidaas aan u arkaa deynta la cafiyo hulalka banaadir adduunana eediyadaan ooran waana ka faracsana shacabka soomaaliyeed meel ka sii ruwaama taageersan waana soo dhaweynana waa farxada noo tahay taas cudurkeeda laakiin ada soomaalida adii laga ah lahay ha lagu wareejiyo deen hor dadka aqoon-yahanada oo dhaqaalaha yaqaanaa sheegi kara laakiin annaga maadaama waddanka uu wax horumar ay u tahay dhaqaalihiisana ay furaysa aadaa u soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannaha haddaan ummadda soomaaliyeed nahanay waxaan jecelnahay waddanka dhaqaalihiisa inuu kor u kaco middeeda kale waxaan ra'yigay ku biirinaa dadka dhahaaya haddii deyn la cafiyo looma baahna in deyn cusub la qaado oo jiilalka cusub lagu cusleeyo oo sannado kadib aan dhahna haddana deyn labaada la cafiyey waxaa loo baahanya waddanka inuu isku tashto uu noqdo mid asiga wax dad deymiyeeh uuna noqon mid mar dambe u baahdo deyn oo noqdo mid asiga wax soo saari karo oo isku filan dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay gaaraysay dhanka horumarka diblomaasiyadda ah iyadoona madaxda dawladda haatan talada haya ay ku guulaysteen caqabado badan oo soomaaliya hortaagnaa sida cunaqabataynta hubka iyo sidoo kale in soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa sidoo kale soomaaliya ayaa ka mid noqotay wadamada east africa oo in muddo ay ka maqnayd uu mahadsan yahay wariyaen farxaan oo warbixintaanala socodsiinayay dhanka kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu furayay kalfadhigii afraad ee baarlamaanka soomaaliya bishii ina dhaaftay dabayaaqadeedii nofembar waxa uu madaxweynuhu ka horsheegay baarlamaanka kana hor qaaday shan qodob uu madaxweynuhu sheegay in ay fuli doonaan gabagabada sanadkan iyo horaanta sanadka soo aadan madaxweynuhu waxa uu waxyaabihii uu ballanqaaday waxaa ka mid ahaa inay fulayaan arrimo ku xiran dhanka iyo beesha caalamka oo ay ka mid yihiin kubiirista bulshada dalada bariga africa oo soomaaliya xubin ka noqotay waxaa kaloo kamid a ah waxyaabihii uu ballan qaaday madaxweynuhu ee markaa barnaamijka deen cafinta in lasoo gabagabeeyo iyo sidoo kale cunaqabateynta hubka in soomaaliya laga qaado saddexdaa waxa uu sheegay inay qaramada midoobay iyo beesha caalamka ka sugayeen ugu dambeynna markaa ay fuli doonaan gabagabada sanadkan haddaba maxaa ka dhaqangalay ballanqaadyadii madaxweynuhu sameeyey waxaa warbixin inooga diyaariyey waryaheena siciid cabdiraxmaan cali waxaa xalay soo gabagaboobay hannaankii dayn cafinta soomaaliya oo muddo ka badan toban sano soo jiitamayey waxaana uu qayb ka noqday guulo isdabajoog ah oo soomaalida u soo hoyanayay maalmihii dambe horey waxaa dowladda soomaaliya ay ku guulaysatay qaadista cunaqabatayntii hubka oo kow iyo soddon sano saaray dalka ku biirista bulshada bariga afrika ayaa sidoo kale ay dowladdu ku guulaysatay waana guulo saddex ah oo wax ka yar labaatan cisho laga gaaray caqabadihii ugu waaweynaa ee haystay dalkan dhinaca dowladda soomaaliya ayaan weli ku guulaysa laba qodob oo iyaga laga rabay oo kale ah dhammaystirka dastuurka iyo dagaalka al-shabaab waxaana shan iyo labaatankii bishii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu labada gole ee baarlamanka soomaaliya ka hor sheegay labadaas qodob ay ka adag tahay saddexda qodob ee laga sugayo beesha caalamka kuwaas oo kale ah ku biirista dalladda bulshada bariga afrika qaadista cunaqabataynta hubka iyo dayn cafinta oo xalay ugu dambayntii soomaaliya laga cafiyey lacag gaaraysa shan milyan madaxweynaha oo dabayaaqadii bishii hore furay kalfadhiga afraad ee baarlamanka labada aqal ayaa wakhtigaas waxa uu ka codsaday in la dedejiyo dhammaystirka dastuurka si looga gudbo caqabadaha hor yaalla dowlad dhiska soomaaliya sanadkan aan joogna waxaa jirtay shan arrimood oo muhiim noo ahaa inaan gaarno shantaas arrimood laba ka mid ah go'aanka gaaristeeda waxaa iskale soomaalida saddex ka mid ana beesha caalamka ayaa iskalah go'aanka gaarista laakiin beesha caalamku si ay go'aan u gaarto howl badan oo go'aanka gaaristaas ku saabsan aan qabanaa haddaan idinla kaftamo maanta saddexdii beesha caalamka go'aankeeda ay lahayd ayaa ka rajo rajaroon labadii annaga go'aankeeda aan lahayd labada annaga go'aankeeda aan leenahay waa dalka inaan shabaab ka xorayno qodobka labaad oo go'aanka gaaristeeda aan leenahay waa dastuurka ku-meel kumeelgaarkaa ah inaan dhammaystirno cid noo dhammaystiraysa ma laha maanta dastuurka gacantuu noogu jiraa annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanayna go'aanna uga gaarina soomaaliya kala maraysa karto waa isla raysanaya ama waa isla jiranaanaya saddexda caalamka uu leeyahay midda shalaya ugu horayso oo suuqa east africa community inaan ku biirnayo toddoba madaxweyne ayaa go'aankeeda iska lahayd anugu waa joogay meelaan fadhiyey ilaa go'aanka laga gaaro markii go'aanka la gaaran soo dhex fadhiistay calanka soomaaliyana lasoo qaaday oo maxaa meesha lasoo dhigay go'aankeeda annaga ma lahayn waana loo hiiliye laakiin wixii oo naloogu hiili lahay asbaabtii naloogu hiili lahaayaan samayna waxaa noogu xiga labada kale waa deen cafinta iyo cunanqabataynta hubka bisha disembaray ku wada jiraan bisha disembar horraanteeda isbuuca ugu horeeyo cunaqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha disembar saddex iyo tobankeedana deen cafinta ayadana dhammaan doonta haddii allayidha saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan ku weyne aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaaranno waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahay sharafta meesha fadhiya inay aad iyo aad u fahmi karaan sidoo kale waxaan wax ka weydiinay soomaaliya waxa ay kaga dhigan tahay in lacagta intaas la eg laga cafiyo saamaynta dhaqaale ee dalkan uu ku reebanayo iyo wakhtiga uu soo jiitamayeyba brofeor shaafici shariif oo ah dhaqaaliyahan bartay cilmigaas kana faallooda shantii sane ee lasoo dhaafay oo dowlada soomaaliya ku adkaatay inay shaqaaleysiiso shaqaalihii qaydkaa la kordhiyo taasoo shuruudaha ay kamid aheed binaxadinta inti dhaqaalaha information lagu sameynayo inaan xatii shaqaale kale la qaadan kadib badan ay soo martay dhinacaasla xisaabtanka in sistamka maadiida wadanka la hagaajiyo inahaas oo dhan ayaa waxay ahaayeen waxyaabaha looga baahnaa in soomaaliya ay samayso dabcan intiina waa ay samaysay sidaas dheer oo kooiy tobanka sana ah waxaa keliya ee lala soo rasanayo waxay aheeday bal sistem dhaqankiina toosiya nidaamkiina canshuur qaadista iyo bixinta iyo xisaabtankan ha noqdo dhinaca kale sababta keentay in aan weli fari ka qodnayn qodobadii laga rabay soomaalida ee ahaa dib u xoreynta dalka iyo dhammaystirka dastuurka caqabadaha horyaalla ee aan laga gudbi karin ayaan wax ka weydiinay xirsi iyo maanoo ka faallooda ammaanka iyo siyaasada soomaaliya waxaa laga rabay dhamaystirka dastuurka la dagaalanka nimankan s group labadii qodobo ugu fududeed in markii loo fiiriyo xoogaa culays ku jiro ayaa soomaalida laga rabaa dowladda naftirkeeda wax isku qaldaysa sidii aniga ila tahay dhamaystirka dastuurka ayaa qodobo xasaasiya la hordhigay dowladdu waxay ahayd qodobada xasaasiga iyo dhamaystirka dastuurka inay loo kala dab qaado haddii hadda la dagaalanka nimankan ama amniga dalka ay xooga saarto waa qodob aan leeyahay ku guuleysan kartaa kadib qodobka dhamaystirka dastuurka kadib dib loo aado jiro oo qodobo xasaasiya ku jira oo ragga mucaaradka ahu ay meelo ka eegayaan stadeki dowlada stado hadda hawsha ka socota in lasoo afjaro laba qodob la ansixiyo koonfurta markii loo jeesto dhinaca koonfur galbeed oo kale markii xaalkooda nudhow yahay dana laba qodob la ansixiyo xiisadahaas oo kale soomaalidu waa iska xamaasadleeyi xamaasadahaas oo kale dowladdiina wax ku aadiyay aniga ila quman baasha farsamo laga eego soomaaliya ayaa soo martay marxalado kala gedisan dastuurka iyo dagaalka lagula jira al-shabaab ayaana soo socday in muddo ah marka la eego labadooda kala horeynta iyo kan u fudud in ay qabato dowladda ayaa ah dagaalka maleeshiyada al-shabaab ay kula jirto wax ka beddelka dastuurka ayaa waxa uu saameyn ku reebanayaa awood qaybsiga dalka oo soomaaliya ay wax ku qaybsato nidaam afar dhibic shan oo horey ay u degsatay kaas oo in badan laga soo shaqaynayay sidii waxay ugu qaybsan lahayd soomaalida in laga guuraahina ay aad u adag tahay wakhtigan hawriyeena sayid abdiraxmaan cali oo nala socodsiinaya warbixinta weli barnamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxib yaal bulshadu ka dhex cayaaraha sayid sharafay heedaho ku nool weli barnamij kulanka adegeysanaysaan keenna waad socotaan dhegeystayaal markan dalka jabaan hadaan eegno ra dalka jabaan fumio kishida ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii inay iscasileen in badan oo kamid ah xubnaha golaha wasiirada wadanka jabaan xisbiga talada dalka haya hogaamiye fumio kishida ayaa wajahaya fadeexo kadib markii lagu eedeeyey in xubno xisbiga kamid ah ay luunsadeen lacago balaayin doolar ah xubintii ugu dambeysay ee iska casilaa xilka uu hayay xukuumadda waxa uu yahay mid ka mid ah xubnihii hadka ugu dhowaa wasaaraha waddanka jabaan fumia kushida ninka lagu magacaabo hirakozo matsuno master matsuno oo taatilkiisa ama xilkiisa uu ahaa madaxa golaha wasiirada waddanka jabaan ayaa gudbiyey warqadiisa iscasilaada kadib markii ay hore isku casileen wasiirkii wasaaradda dhaqaalaha ee waddankaasi jabaan iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha yosatoshi nishimura ayaa labaduba is iscasilay shir jaraa-id ayuu ku qabtay magaalada tokyo ee caasimadda dalka jabaan afhayeenkii markaa xubnaha golaha wasiirada ama xogayihii guud ee golaha wasiirada wadanka jabaan mitsuno kaasi oo shaaca ka qaaday in gebi ahaanba uu shaqadii isaga tegay waxaa jirta sidoo kale inay la qorsheynaya inay iscasilaan ama ay qorsheynayaanba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waddankaasi yabaan yunji suzuku iyo wasiirka wasaaradda beeraha waddankaasi ijuro miyashita dhammaan xubnahan in isxilsiraan ayaa la filayaa waxaa sidoo kale qorshaha uu yahay in isxilsiraan shan kamida ah xubnaha wasiir ku-xigeenada wasaaradaha kala duwan ee waddankaasi jabaan taa waxay qasbi doontaa in talada dalka uu isaga dego ama uu xukunka ka tago fumio kashida ra-iisul wasaaraha waddanka jabaan oo wajahaya fadeexo weyn iyadoo xubnaha xisbigiisa loo yaqaano liberal democrat bat l d b ay wajahayaan fadeexo ku aadan in ay luunsadeen eh, lacaga malaayiin doolar ah oo ay ka sameeyeen faa-iidooyin ganacsi iyo kuwo gaar ah oo ay si shaqsiya ah uga faa'iideysteen iideysteen ay wajahayaan xubnaha talada wadankaasi haya marka la eego xaaladaha jira eedeynta lasoo jeediyey xatooyada la sameeyey waxa ay markaa shaki gelinaysaa kalsoonida ay nagu qabi karaan shacabka dhanka siyaasadda iyo dhanka maamulkaba anigoo arrimaha tixgelinaya waxaan si gaara ah u go-aansaday inaan gudbiyo warqadda iscasilaada ayuu u sheegay warbaahinta matsuno xogayihii guud ee golaha wasiirada wadanka jabaan oo isaga tegay shaqada waddankaasi jabaan arrintan waxaa leeyahay waxay soo dejin kartaa in xukuumaddu gebi ahaanba ay markaa banayso xafiiska ra-iisul wasaaruhuna uu ku qasbanaado inuu iscasilo waa ra wasaaraha wadankaasi jabaane dhinaca kale gaza haddii aynu eegnana waxaa aada uga daraya xaaladda gaza iyadoo saacadii u dambeeyana ciidamada yuhuuddu ay duqeymo xoogan ku bartilmaameydsadeen magaalooyin badan oo ka ah gaza gaar ahaan koonfurta magaalada rafax la yiraahdo labaatan ruux ayaa geeriyootay xubno kalena dhaawac ayaa soo gaaray iyadoo si guud tirada khasaaraha ka dhashay duqeymaha yuhuuddu ay ka wadaan falastiin iyo gaza ay markaa gaartay sideed toban kun iyo lix boqoloo ruux waana tiro aada u badan marka la eego wakhtiga dagaalku uu socdo oo laba bilood iyo maalmo ah iyo khasaaraha ka dhashayba sidaasoo kale dagaalyahanada ururka xamaas ayaa iyana guulo ka sheegtay dagaalla ay la galeen ciidamada yuhuudda oo ay kula dagaalameen magaalo lagu yaqaano ama loo yaqaano shajaaya oo ku taala gaza toban askari oo ka tirsan ciidamada yahuuda ayay sheegeen inay weerar ku dileen sidaasoo kalena weerarada ay u isticmaaleen qaraxyo iyo weeraro toos ah oo ka dhacay xaafado kamid a ah gaza waxaa leeyahay xubnaha mucaaradka ee wadankaasi israel waxay u codeynayaan inaan la meermarin marka la eego miisaaniyadda iyo bajetka dowladda israel hogaamiyaha xisbiga mucaaradka yuhuudda yaar laabid ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn in la marsiiyo baarlamaanka dhaqaalaha la doonayo in lagu galo dagaalka gaza oo uu sheegay in inta badan uu fashil ku dhow yahay maadaama waqtigu dheeraaday welina aan la gaarin qorshihii laga lahaa dagaalka master laabid wuxuu sheegay in aysan ka shaqayn doonin xubnaha ku jira xisbigiisa ee baarlamaanka ku matala inay meel mariyaan eh, markaasi qorshaha xukuumadda ee ku aadan meelmarinta miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dowladda oo la filayo in miisaaniyad horle lagu daro maadaama dagaalku waqtigiisu uu dheeraaday eh, sidaas oo kale waxaa jirtay in ilaahay haatan uusan dhaqangelin qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadanaa in xabajoojin laga dhaqangeliyo gaza oo waxaa muuqata in israa'iil aysan arrintaa weli dheg jalaq u siin maadaama halkeedii ay kasii wado duqeymaha iyo baabi-inta ay ku hayso dadka rayidka dhanka kale wasaaradda waxbarashada ee wadankaasi falastiin waxay ku dhawaaqday in saddex kun toddoba boqol afariyo toban ruux lagu dilay gaza sidaasoo kale shan kun iyo toddoba boqol oo ruux oo ah ardayna lagu dhaawacay duqeymaha ciidamada yahuuddu ay ka geysteen gaza khasaarahan wuxuu isugu jiraa eh, mid markaa kasoo gaaray dadka ku nool gaza iyo dhinaca kale ee falastiin ee daanta galbeed tan iyo toddobadii bishii oktoobar markaa uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada yahuudda iyo dagaalyahanada ururka xamaas oo kale ciidamada yahuudda ayaa weeraray xaafada dad rada degan yihiin ee ku yaala janiin oo daanta galbeed ka ah wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa iyana sidaa sheegtay eh, dhanka kale afayeen u hadlay guutada marka markaa loo yaqaano alqudus ee ka tirsan garabka qasaam ee jihaadiyiinta xamaas waxay shaaca ka qaadeen in iyana ay kordhiyeen weerarada ay ku bartilmeysanayaan ciidamada yuhuudda ee gudaha usoo galay gaza waxay shaaca ka qaadeen in qorshahooda uu yahay marka la eego in ay bartilmaameysadaan fariisimaha ciidamada yuhuuddu ay ka sameysteen gaza xaafado ka mid ah sidoo kalena ay weeraraan kolonyada ay la socdaan ciidamada yuhuudda ee isticmaalaya wadooyinka gaza dhanka kale xogeyaha arrimaha dibadda ee wadanka ingiriiska david cameron ayaa shaaca ka qaaday in u k ay joojin doonto eh, marka la eego wax weliba oo keeni kara isku dhacyada dhexmara dadka falastiiniyiinta iyo sidoo kale yahuuda ee ku wada nool wadankaasi u k si ay u ilaaliyaan badqabka iyo ammaanka dalka ingiriiska maadaama waddankaasi ay ku wada nool yihiin dad badan ama shucuub kala duwan oo isaga kala caalamka oo xitaa ay ka mid yihiin marka la eego eh, xubnaha ay qeybta ka yihiin eh, falastiin iyo sidoo kale yuhuudda oo cadow tooyo soo jireen ay ka dhexayso dhinaca kale eh, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dalka mareykanka jack zulivan ayaa isna waxaa leeyahay waxa uu laba maalmood kulamo kula qaadan doonaa israel ra-isul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha ku aadan taageerada mareykanka uu siinayo wadankaasi israel mareykanka weli waxaa ka go-an inuu taageero yahuudda oo iyagu dagaal kula jira dagaalyahanada ururka xamaas sida muuqata dagaalku waxa uu dhaafay laba bilood iyo maalmo ma jiro ilaahay haatan guul la taaban karo ay ciidamada yuhuuddu gaareen sida la aaminsan yahay marka laga soo tago inay xasuuqeen baabi'iyeen shacabka falastiin balse guul kale ay ku faani karaan oo ah inay markaa jabiyeen ama ay ka adkaadeen dagaalyahanada ururka xamaas ma jirto sida la aaminsan yahay maadaama weli uusan soo idlaan dagaalka ay kula jiraan ururka xamaas welina aysan ku guuleysan markaa wax badan inay ka gaaraan eh, dhinaca kale waxaa laleeyahay madaxweynaha dalka ukrain valadimir waxa uu wajahayaa culays dhaqaale oo dalkiisa haysta waxa uu doonayaa markaa inuu ka helo taageero eh, ciidamada waa mareykanka uu ka heli jiray taageero milatari oo la siiyo ciidamada ukrain sidoo kale qorshuhu waxa uu yahay inuu midooda yurub weydiisto taageero dhaqaale xase la aaminsan yahay in mareykanka uu culeys ka haysto xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ku doodaya inaan marnabo la meel marin dhaqaale lagu taageerayo ukrain waxay aaminsan yihiin in ukraine aysan wax badan haatan ka gaarin dagaalka ruushka weli laga haysto goboladii laga qabsaday ciidamadooduna aanay horusocod badan ka sameyn dagaalada rogaalceliska ay qaadeen sidaa darteed dhaqaalo badanna la siiyey iyo taageero military intaa ka badanna maraykanku aanu bixin karin maadaama eh, isqabqabsi uu ka jiro golayaasha kala duwan ee baarlamaanka iyo sidoo kale xubnaha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalka mareykanka master zelenski qorshihiisu waxauu yahay inuu helo dhaqaalo iyo taageero milatarisu usii wada dagaalka sanadka bilaabanaya ee waxa uu markaa tegay washington si uu taageero dhaqaalo u helo balse waxaa laleeyahay madaxweynaha dalka mareykanka joy baren dhankiisa waxaa uu wajahayaa caqabad kaga imaaneysa xubnaha golayaasha kala duwan ee xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka iyo sidoo kale xubnaha golaha wakiilada ee mareykanka waxay ku eedeeyaan madaxweynaha mareykanka inuu dusiyey ama bixiyey dhaqaalo badan oo la siiyey ukraine iyadoo aan la marin eh, marka la eego nidaamyada maaliyadeed ee waddanka mareykanka taasi oo ay sheegeen in madaxweynuhu ku muteysan karo laftirkiisa in lasoo eedeeyo lana laguna sameeyo baaritaan maadaama ay khasab tahay in lagu daro warbixinada maaliyadeed ee dalka mareykanka dhaqaalaha la doonaya in la siiyo ee eh, dalalka caalamka gaar ahaan mareykanka mareykanku waa dalka ugu horreeya sida la aaminsan yahay ee ukrein ka taageeraya dagaalka ay kula jirto ruushka waxauna siiyey sida la aaminsan yahay eh, balaayiin doolar tan iyo sanadii hore bishii februari markii milatariga ruushku ay duulaan ku galeen waddankaasi ukrein weli barnaamij halkaad degeysanaysaan keen inaad nagala socotaan saaxiib yar k dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxaanuuray habadhadan hilaaci daruurtay dilaacay dawadii nafteeday hawentaan ka doortay sida dayaxaanuuray habandadan hilaaci waa qalkii daruurtay dharmantaa jeclaay yeedho waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumi doontaa jalaay hidho waan ku diraaya degmadan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu dumiye waxa iga dardaarana noqotee laalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy mahungowdooda caali adagani hoydaadoy mahungowdo daacad ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan

ka baaran doontaa dabad baa lagu lisi doqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqote qoraxduna dalaalimu dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada nuquy waxa iga dardaarana ducaduma noqotee madaxduuna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hooydaado amahungowdo adaganay hoydadooy mahungowdo show iyo degmadaad yara bixi duulkadaad marsoomahestii ubaxoo dilaaco ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynayaa fanaanka muuse ismaaciil qalinle waxaa ay dhextaalka barnaamijka kulanka ka heen warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadkuna waa laba kun saddex labaatan waa maalinta saddex boqol sideed iyo afartanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aala idmo toddobiyo toban cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii taliya ku-xigeenkii booliiska gobolka banaadir ee xilligaasi gaashaanla sare ee cabdulaahi xasan bariise ayaa ka badbaaday qarax la doonayay in lagu qaarijiyo maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideeddii ra-iisul wasaarihii xukuumadda soomaaliya ee xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed xilligaasi maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo tobankii xogayihii guud ee qaramada midoobay ee xilligaasi bankimuun ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor sheegay in al-shabaab looga itaal roonaaday magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii qof naftiya halliga ahaa ayaa isku qarxiyey iskool bolusiya ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol kooiyo kontonkii xarunta barashada culumta milatariga ee caalamka trasayaal military academy ayaa markii ugu horreysay lagu aasaasay dalka ostari maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobiyo labaatankii dalka ciraaq ayaa madax banaanadiisa ka qaatay gumaystihii ingiriiska walow ciidamada ingiriisku ay ku sugnaayeen dalka ciraaq maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan iyo kontonkii lix iyo toban dal oo ay ku jiraan wadamada austari finland sbain iyo talyaaniga ayaa ku biiray golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay maanta oo kale sanadii kii waxaa la sameeyey tubada lagu sameeyo tijaabada d n e da maanta oo kale sanadii kii yuhuudda ayaa dhulkeeda ku darsatay buuraleyda golaan hay oo ay ku qabsatay dagaalkii dhex maray carabta iyo yuhuudda ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun iyo saddexdii madaxweynihii dalka maraykanka george w bush ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in maraykanku gacanta ku dhigay madaxweynihii dalka ciraaq sadaam xuseen guud ahaana waa egintaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin oo markii ugu horreysay ka hadlay arrimaha ku aadan dagaalka ukrein inuu joogsan karo iyo in kale iyo inay markaa qorsheynayaan wadahadallo nabadeed waxa uu yidhi marnaba ma joogsan doono dagaalka aynu ka wadno ukrein inta ruushku ka gaarayo qorshayaashii iyo hadaaftii u ka lahaa dagaalka valadimir putin hogaamiyaha ruushka ayaa sidaa ka sheegay kulan dadweyne oo lagu qabtay dalkaasi ruushka wuxuu shaaca ka qaaday hogaamiyaha ruushka oo doonaya bisha maars inuu doorasho ka qabto waddankaasi ruushiya lana aaminsan yahay koob iyo todobaad sana jirkan inuu markii shanaad ku guuleysan karo doorashada taa oo ka dhigi doonta in uu markaa sii joogi doono xafiiska looga arrimiyo wadanka ruushka ee kremlinka tan iyo sanada laba kun soddon afar sano ayuu haystay awoodda waddankaasi ruushiya ee eh, ninkan waxaana markaa ka mid ahaa intii uusan bedelin nidaamka ra-iisul wasaaraha oo uunu bedelin hogaanka ama madaxtooyada waxa uu ka jawaabayay su-aalo lagu weydiinayey magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka warbaahinta iyo dadweyne ayaa weydiinayay suurtagalnimada in ruushku wada wadahadallo ka geli karo dagaalka yukrain waxa uu sheegay in marnaba inta yukrain iyo reer galbeedkuba ay isku garabsanayaan inay markaa ka adkaadaan ruushka uusan dagaalka joogsan doonin sidoo kale qorshaha ruushka ee ukrein mar weliba uu yahay mid cad ayna ka go-an tahay intii ay ka gaarayaan hadafkooda in marnaba eh, markaasi aanu joogsan waxaana uu aaminsan yahay hogaamiyaha ruushka valadimir putin in wax badan ay kaga harsan yihiin haatan dagaalka marka la eego nidaamka aynu haatan ku wajahnay dagaalka waxauu mar weliba ahaa mid cad suurtagal ma aha inaynu anagu raadino wada hadal qorshaha inooguma jirto waxaynu mar waliba e, doonaynaa arrimo ku aadan marka la eego e, dhibaatada ka taagan arrimaha maya marnaba ma yeeli doonno wadahadallo waxaa naga go-an inaynu xal u helno arrimaha jira balse qorshaheennu mar weliba waxa uu ahaa mid cad hogaamiyaha ruushka waxa uu yidhi ciidamada haatan e, marka la eego ukrain tiradooda waxa uu ku sheegay ciidamada ruushka lix inta haatan ka qaybgalaysa dagaalka ukrein wuxuuna sheegay in ciidamo hor leh oo tiradoodu ay gaarayso kumanaan kun lagu dari doono tirada ciidamada ruushka si loo gaarsiiyo inta loogu talagalay waxa uu tilmaamay in ciidamo kale oo hor leh oo tiradoodu ay dhan tahay afar oo hor leh ay markaaba ogol yihiin inay ku biiraan ciidamada milatariga waddanka ruushka taa uu sheegay inay muhiim tahay qorshahooduna uu yahay markaa in lasii laba jibaaro dagaalka ukrein ay ka wadaan ruushka ayaa ilaa afar gobol ka jaray ukrein kana qabsaday gobolada wuxuu ku sheegay inay ka mid yihiin marka la eego gobolada wadankaasi rushiya horey gobolka krimiya ayuu kaga qabsaday si xooga laba kun afariyo kalena waxa uu qorsheynayaa gobolada haatan uu ruushka ka qabsaday waa ukrein uu ka qabsaday in ruushku uu dalkiisa ku daro inkastoo aysan arintaa hirin aqoonsi caalami ah reer galbeedku iyo qaramada midooban arrintaa ay kasoo horjeesteen dhinaca kale waxaa laleeyahay Eh, markii ugu horreysay sanadkan waxaa la dila ayaa laleeyahay afartan iyo shan ka mid a ah wariyaasha ku nool caalamka kuwaasi oo ay kamid yihiin wariyaal ka howlgala qeybo ka ah wadamada caalamka kuwa dagaalada ay ka jiraan iyo kuwo kalaba ururka aan xuduudaha lahayn ee warbaahinta ama loo yaqaano reporters without borders r s f ayaa sidaa sheegay waxayna sheegeen in marka la eego eh, sanadkan uuba yahay eh, sanadkii ugu dhimashada yaraa wariyaasha marka la eego balse waxay warbixintooda kusoo direen in gaza oo falastiinah lagu dilay saddex iyo toban wariye oo ka mid ahaa kuwa ka shaqaynayay arrimaha warbaahinta soona tabinayay xoogaha ku aadan arrimaha eh, dagaalka u dhexeeya yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas waxa ay ku sheegeen wariyaasha aan xuduudda lahayn warbixintooda Eh, in markaa dadka ugu badan ee la dilay laguna dilay gaza ay ku jiraan xubno wariyaaleh ah, qaarkood lacagajugleen loo geystay iyo handadaad gacanka hadal ama marka la eegano loo gacan qaadayba qaarkood oo nafta la dhaafiyey waxaa sidoo kale ku jira saddex iyo lixdan wariye oo looda dalalka eh, bariga dhexe ku yaala oo la aaminsan yahay eh, qaarkood inay markaa ku dhinteen dilal qorsheysan iyo qaarkood in lagu dilay markaa dagaalo ka dhacay qeybo kamid a dalalka bariga dhexe markana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalama waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now waranagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay reer kalamaaney mugdi maguura maasmakhaate maroodgii maxamed xaaji maanta waa imaadi horaana waxaa loo yidhi ibna aadan iswaayi arrinaa kala geesi abdallow waxaan kaa maqli jiray luuqluuqmarow laasun laamigaas yimaadaa abdallow ibna aadan iswaaye isgafaa kala geeyana waa jira cabdullah waxaa kaloo la yidhi waa la ysku soo noqone wixii nool adduunyadaay waxaa kaloo la yidhi nin adduunya joogow maxaa aragta kuu laaban abdallow adina weliba hilmaantay imrigaa raagi meel dhalaayasku tusaa war waxaa kalou hilmaamay canjeera seesu kala koraysaa loo kala qaadaa rootina khayaarkiisa war waxaas maamaa maahane aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysiin war adduunya ceebaa loo ordaa aakhirna cadaabee warkaas makajoogtidoo xilkaa kuwayne warreer koonfur galbeed maaxay xilka ka qaadeene haddana ma beesha shanaada sheeka ay xilkiisa u soo dhigatay war xildhibaanno cod laga rabo xilligaan jooga qofkii maagaa asagaa ka horbagaya warba waxaaladdu federaal bay heli maa u kaalisaaniin war bashiirreera wasiirkiinni hadda ka hor yiri warkaada ma fahmin waxaa lagu qasbay inuu raalligelin bixiyo islamiya maylaray mar ikadii ilaahay hikadiyo mar lamaad ikadiin ani iskadii hatug horaa baarlamaanka dhatis walibani erteenne codkaas waa kaa khasaaray marka mar lamaad inodninka nagdaanbaa gardarohay direed warmadee abuukar albadri miyaa kuu soo sheegay warya elef maaya lagoriimadaasa wargiliyaasan miya iyo gujuguju i walnanroogna bahaasan naw waar anigu intaan garanayo way dhaaftay oo maxaad u garanaysaa kaa qosee waaba go'dee warwaaqlow bilaashaad u leedahay intaan garanayo way dhaaftay eh. maday hadduu laascaana tegi karaa ileen waa federaale waan ingiriiska u ololaynaya cunaqabataynka hub dastuurka in la qaado eh. xuduuddii iyo somalilan xagguu ku ilaawayaabay anuguy war madaxweyne haysii qaato ma firdhay wuxuu yidhi xilka waa iska casili markii puntland iyo somalilanna wareeriyeen miyuu yidhi waxbaa lagu darsanhayaa inna halah laygu daro ma oo ma mudkararsiu bilaabay dhidhayshaha waalan dhergaana ka daransinlay meeri jarne wakhtiga leywdara wax badanaan qabahaa masyiri war manhajka afka soomaaliga laascaan eh. hadda waa lagu dhiganhayaa war waad waalantiin waxna laylima sheegi karee eh. madaxweyne firdhiyi wuxuu yidhi safiirka ingiriiska hadda ka wuxuu nagu yidhi xuduudda somalilan lama faragelin karo jiro marka diyaaradaha soo qaateen ka yeeli mayne war intaas wuxuu ku sii daray weliba waagii daraawiishta haddaan ka xoog badanna war ra'iisul wasaare xamsan ma warba madaxweyne qoorqoor weliba sayid axmed madoobe la joogaa kismaayo haye bashiirow siinku ku hormaray aryaadhaha war ma haysiina daynta waa la cafiyaa la yidhi intee laga cafi anaa bad meeligilahay ka soo dhuuntiye warnami oon gaarigacankaanoo isku riyooyne walaagi maalinta garaawinoon digsiga kashibudahayne ayligalaydeentiyeede war deynta dadka soomaaliyeed oo dhanaa lagu lahay wax shakhsi gaara lagu leeyahay ma ahayn war idinka dhammu beenaad isku markhaati furays haysaane daynta xilliga la soo qaatay iyo cidda soo qaatay midna lama sheegin warbawa daynta waynu qabnay dulsaarkaasi badnaa war anuu shilinka soomaaliga markii nambarka madow inta laga tira midka guduudan lagu qoray nin dhallin yar baan ahaa ilaan lacagta deynta waxaad ka cunti war anugu waxaan hubaa dayntaas in la qaatay madaxweyne aadan cadde kadib sababtoo ah markuu xilka ku wareejinaya madaxweyne cabdirashiid wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa soomaaliya toddoba sana xor ah oo aan dayn lagu lahayn hal qofna siyaasad u xirnayn wah wakhtigaas haddii joonti facaaw tukaaka noolbeen oo kaali deendi ahlulgabuurkan iniihaysiday war waxaa maqli jira ninkii deenuxuna below ka dibiraya qalinka guduudan lacagtu waxay yeelata waa toddobaatanka kadib waar wallaweyne diyaaradihii hargeysa lagu duqeeyey ma deyn bay ahaayeen umba hadde taa laga cafiyeyaa kugu haysta war kalamaana war mahaysaana waxaa la yidhi hadda ka hor imaamu shaafici oo shaqo aan fiicnayn duruufta ku kalliftay naftiisuna diiday ayaa subaxii dambe naftiisa u dhaartay iyadoo shaqada diidaysa kadibna wuxuu yidhi wallaahi haddaadan aqbalin runta ku hor taalla wax ka daran ayaan ku marsiin doonaa kadibna dad dhaartiisa maqlaayoo la yaabay ayaa waxay u sheegeen imaamkii magaalada kadibna imaamkiiyaa dad u soo diroo loo geeyey wuxuuna weydiiyey shaqada ka daran musqul in la qodo oo aad naftaada ugu dhaarata maxay tahay markaasba wuxuu ugu jawaabay taasi waa xoogaaga oo xalaal ah waxa ka sii daran dayn baryo iyo baahi warnamiyo hamiingooda gadika dhaafay laakiin hamiingooda deensutikiini teeganyaleeri war dukaamaya maqaayadaha waxaa lagu qori jiray maanta dayn maya birihaa waxaas waa liska dhaafi hadda waxaa soo bax inta markaadaan cunin jeebkaa hubi aryadhaha dayn waxaa kaloo hore looga yidhi kuminin qaata keenima kamana maarma kiilaahay kuminin qaatay keenima kamana maarma kiilaahay war cabdillow anugu kumi sooma gaarin weligayna wax kuma gadan kumi kulaha taanaaba ka horraysaye war abwaan adraawi allah u naxariista hadda ka hor daynta ka hadlay wuxuu yidhi maanta iibsadeedu iyo axaddeedu badanaa imisaa ka haray tolow berritiya amaahdii lagu qoray albaabada kaloo la yidhi eh. ninkii laqlaqaa wuxuusan lahayn ladaabtaa waa ku laqayoon waranna waxaa kaloo naqli jiray eh. xagga waa badarwaa oo xagga waa biyowaa hmm. oo xagga waa barahaaga iyo buuggaagii la imaade eh. ilaahuw baryahaagaa irdihii ka bannaan waar waxaa kaloo la yidhi allahayuow nin jeeb madhan ka janjeedha xaajadu caawinaada jeceela war soomaalida waa imtixaane beejka bangiga adduunka ayaa nin soomaaliya komenti ka dhiibtay wuxuunu yidhi deentaa soomaaliya ka cafiseen aniga waxba igama soo gaarin laakiin hadda kadib haddaad deen bixinaysaan nambarkaan igala soo xiriira war wasiirka maaliyadda buntland hadda ka hor wuxuu yidhi dayn aan buntland waxba ka ogayn lama cafi karo waxaan buntland lagala tashanna lama socodsiin karo haye oo waddamada soomaaliya deynta kulahaa miyaa buntland ka mid ahay warba wixiibaa la cafiya hadda waxba laguma haysto waar wallaweynay madaxweynaha somalilan deentaa la ma lagala tashaday cunaqabataynka hubka la qaaday ma la ogaysiiyey afrikadan lagu biiray see wax ma ka og yahay aryaadhaha haddii dayn la cafiiyo haddii cunaqabatayn la qaadiyo haddii shabaab la bixiyo iyo haddii afrika lagu biiraba waa guul la gaaray galladaan sugayniyo wakhtigii waana soo galay ma dhihi weydeen war cabdulla muxaaridki waxay u fasireen qarashkaan sugayniyo lacagti waa la soo helay war milatarigo hees kala qaaday waxay yidhaahdeen hubkii ganaaxna dhaqsaba waana soo geliye war godadkii shabeeloo tan ka dhacday markaan arkay taangiyo weli milatariga soo gaarina qawaariij laga taklusiya war maxaa taangiya hadda ciidanku diyaaradaay haystaane madurba waan xuduudda somalilan eh. waa tii ingiriiskayana loo soo dhaafin waaqwaaqlow eh. ingiriis iyo soomaali mid qaadad waar miyaanad ixtiraafay <laughs> beesadaan sugayniyo qarashkii maa la soo furayba war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi eh. haddii dayntiinna laka cafiyey diyaar uma nihin inaan mid kala qaadanno diin dambeeto dib u qaataan ka dardaarmee ka digtoonow dab hulacqay naqateeyaray warmadayo warkayga dhexgelina madaxweynuhu wuxuu intaa ku sii daray dayntii horaa soomaali cuuriyaamisay mid kalena in lagu degdegaa hiddaaw ma ahan intaan ka maarmi karnana waa ka fogaahaynaa dayn dambe warbaw hadday daruuri noqoto laga maarmi waayo hadda waa in laysla ogaadaa war raysul wasaare xamse cabdi barre wuxuu yidhi lacagtii soomaaliya lagu lahaa markii la qaybiyo qof kastoo soomaaliya saddex boqoloo ah ku soo aadaysa dalabow afkaagaan ka maqlaahe amaaduun isii kartaa hadda saddex boqol ah. oo maxay noogu manna sheegana waa iska bixi karnaaye war beesuusan leegiibsadaasan mee koonfur galbeed walma ku deersidaana ba'a ah, obowa laba war lacagtu shan bilyan oo doolar bay aheedaa la yidhi markaan xisaabta qiimeeyey waxaa ii soo baxday soomaalidu inaysan labaatan milyan ka yarayn war lacagta inta ugu badan ribe eedaa la yidhi waryaa aniga iima ribay karti war riba yaa u bareeray rasuulkaaba nahiyey maawalantihiin wardadaa rabbi iyo rasuul aqoonaa ribada qaatee marka horeba ha isku abahanina war ribada ninka qaata iyo ninka bixiyaha waa isla mid armaqal waa la bixiye ku yidhi waana la kacafiyaa lagu yidhi waryaano wallaweynay deen qaadataa iska daysaya iska bixisaya waa yeelkadiinni warwaaqlow iska goostataa soo laabataa war wareegtaya waa yeelkadaay war ma haysiina ra'iisul wasaare khayre anoo og miyuu bilaabay yuhuud maatiin talada wax naga siiya miyuu yidhi warba wataadani baa hore uu sheegay wannaga waxba looma yeeriyo war sharaftaan raadinayno qabqablayaal ka raadin miyuu yidhi war waa warkana waa la duushaane horaa loo yidhi guushu waa dad badan tahaye dayn cafinta waa ka soo shaqaynay buu yidhi madaxweyne shariifna wuxuu yidhi lagu biiro annagaa bilownay madaxweyne farmaajona wuxuu yidhi dadaal muddo dheer aan soo wadnaa hadda guulaystay laakiin waxaan la yaabay dhammaantood madaxweyne xasan sheikh waaba qira in hawshaanu hawl la wada qabtay tahaye maxaa ku kalifay inay madna sheegtaan ilaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa haddii lagu sheego waa layssheelaa haddii lagu sheelana waa lays-sheegaa warbowna marka haddii oon siyaasadeed baa haya war mucaaradka waxaa ka soo socota inay yidhaahdaan timaha in la daysto innagaa bilownaye xasan sheikh waa dhammaystiray keliya ha hoose migay cabdullaba wuxuu yidhi how isuma jeede eetama ummaduu ku ajarmime isuma jeede eetama ummaduu ku ajarmime xubintii kalmaan aad maqlayseen gudahaan anagta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka oad kala socoteen ka yeelan gabagaba barnamij waxaan kaga hees uu ku luqeeyo fanaanka shariif cabdalla heestii hannan wanaagay intaan barnaamijka lamida ku kulmi doono nabadgelyo ma hurdoway aaday korjoogo dharar mahar gaalacad dumbabay qelaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan haarineya haleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaaye roonaybiyo makuugu helaya dhawaaheenii weyno hagaagih hoyadii ku dhashayaynaga hallayde wankala habawnay roonayriya makuugu helaya nafsabay heelayoy ihababiyaya mid kaloo laahayaya baan kaga qaraya wana hobtay hodanea wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weli kama aan harinea waxaylaya cabanqantiyayo adigaygu howlayo igu hagargalay wana hobtay hodana hobtay hodan hanna weli kamacan haarine kala hadlayaa hoy hirarka dhacdee cishabay helayo way madiga filig umti kuwa ironayriya makugu helayaa abin ma hurdowey aday korjoogoy darar mahargalo adunbabay helayay wana hobtay hodaniya wana hobtay hodani ana hobtay hodan anna weli kama an harineya Thank you.